صل على اللهم صل على سيدنا محمد بسم الله الرحمن اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وعلى وجل وكل من نزل بفضلك يا رب رب الصلاة والسلام يا كريم وقلت في ذلك المعنى في أخرى عزيزة kale waxaan ku dhahay macnahaas waxaan isku khilaafsanahay lafdiga xadiidka oo ku dhawaaqa shicirka adinkana iso iso dhactaana noo dhigan iso dhaca midaan dooraa markaas fajarid udhartir lisayfi sidqi sid runta sayftiisa oo dhirtir bacda tajarudin makaa ood dharla dharla oo dhar la aatid kabacdi dikrin dikriga ilaahay wafikrin wafikri wafikrin haba mana dhigan mahamad a kole wa macna weyn ku tacaluqsan ma manaha haba waa qaadi waayan fajarid lisayfi sidqi اقصد اظن السيفتي سورس يعني قشرك صبيه عمل وين بعد تجرد المكان بتضل عاتك بعد وتقال آتت لذكر إلى عسك وفكر وإلى يعني عجائب مخلوقات كيس الفكر عن كل مشكل وحكست شغلي هايو حقاري كدرتير يعني كدرتير سيف الصدقي ما عاتك صبيه وحكست مشغلة عكاز سيف ترونت لصباح قشري kala soo bax marka adiga oo khaali oo ukhaali ahaatid dikriga ilaahay fikrika oo fikru cajaaib makhluuqaatihi bihi nafsu bihi nafsa in rumta in raamad hawaaha bihi nafsu in raamad hadaa nafsada ay jiriso hawaaha hawadeedi shahwadeeda inay raa hadii raacdo oy doonto ay soo tawdo oo waxaawlad khilaafan oo oy doonto inay khilaafto walam tarjic ila daacati oo daacadana aynu naqbali iqbili kuqaabil nabsadaa b bisayf sidq kuqaabil iqbili mina dhigno uktuli mano ah, aad ufiican sax kana ah, aad ufiican iqbili aniga waa diidanay maba ay cuntameynin oo ah, ninkaan aragtiisaa sax bihi bisayfi sidqi annafsa nafsada uktuli kudil in raamad hawaaha nafsada kudil waay sayf sidqi kudil hadii hawadeeda ay doonto oo waxaalata khilaaf inay khilaafta ay rabto oo waa khilaafashada ay rabta ina oo lam tarjic ila daacata ay usoo noqonin wadaawim daa'im walaazim qaraca baabin ibida garaacadiis laazim muamilan adoonyada duulahaayo famaa khayaba almawla ilaahay iridiisa garaacideeda laazim daa'im muaminan adoonyada duulaayo famaa khayaba almawla rajaa muamina ilaahay mahoojiyo ninkii rajeyhaayo oo usiga rajeyhaayo ilaahay mahoojihaayo e, iska hayle adiga daa'im qarc albaab daa'im akadali wasaabir sabr famaa naala lmunaa e, e, famaa naala lculaa meelaha ka koreeyo magaaro غayr nin aan sabraynin waqul dheh waacidan adoo waanihaali nafsi cinda tamalmuni markii aad ku gadgadoomaysid aad ku gadgadoomaysid gogosha korkeedi aad ku gadgadoomaysid ya adoo nafsadaadi waanihaayo ya waxa u dhahdaa maca asabri sabarka macigiisii waxaa ahaadi dheh ixdaa xusnayeyni lama lama oo wanaagsan midoodi munaaka inaayada duuladaadi gaad o manaayaa kiraamina ahaaday dadka susuban geeridoodii oo oo khaatim suuban ku dhimatid oo shahaada ku dhimatid fasbirii sabr wataxamali dulqaado wadaawi daahim daawey lisukmi lqalbi qalbiga jiridiisi daawey waxyaalihii lagu sheegay ku daawey wacmur kharaabahu wacmur ku camir kharaabahu kharaab lqalbi kuna daawey kuna kuna camir biduni riyaadaatin riyaadaadka dunigeedi waho wathoobin mucajali maxaa ku dhigan toob taan aniga fadilayo tooba keen oo degdeg yani kaasi qalbigaada ku daayimi kharaabkiisa ku camir riyaadaadka oo nafsada la layliyo mano oo mujaahada la geliyo daacada oo lagu kasta ilaa ay kacaada u naqato duhnigeedii watoobin iyo toobakeen oo ilaahay ad utoobakeentid oo mucajamin oo degdeg ah eh. abuda marka maadaama inta riyaabaad kali sheekha wasku dhawaaqay waxaan waxyar aan aan ka taabto riyaabaadka oo wixii ku tacalluqsan oo hadala ah marka waxaa asdhahaa sheekha kitaab kale aan hadalkiiskas soo kusoo qaadaayo asdhaha mujaahadaadka iyo riyaabaadka oo markii qafka bilaaw as yahay oo khalwa la galo waxyaalahaas waayo dikri badan loola yimaado nafsada waxyaalaha jeceshaha laga reebo bidaayaadka oo yani riyaada iyo mujaahad nafsada loola jihaadsan iyo riyaada oo nafsada la leeliyo markas qafka oo dariiqada kucusub yahay ku hor leeyahay mujaahadaadkaas iyo riyaadaadkaas abwaab ay baab yaalo oo tiradeeda dheer ahayd hadda arab aan tirino marka waxay ubaahaysaa hima yaalo oo waaweyn aan lahayn ay ay ubaahaysaa hima waaweyn ay ubaahaysaa haddii lasoo koobo laakin riyaadaadka iyo nafsada mujaahadadeedi waxawaaya nimanka suufiyada aan nafsadoodii waxay laazimiyeen inay ilaahay ay qaabilaan oo ilaahayna ay ay ay qaadilaan waxii ilaahay kasoo heli ay kajeestaan kaasay naftadooda kulaazimiyiin aan lahay iyo waxyaalaha qalbigooda kusoo dhibacaayo iyo doonistoodi niyadoodii afcaashoodii cunidoodii cabidoodii libaaskoodii hurdadoodii dhawaaqoodii sum aamusnaantoodii nadradoodii fikirkoodii makalkoodii istimaacoodii kala tegoodii xarakaadkoodi xarakaadkoodi dhan sakanaadkoodii deganaanyaalkoodi dhaqdhaqaaqaadkoodi dhan kulligeedi waxay laasimsadeen inaas ilaahay leeyahay caza wajal alaas asatiri taas ay laazim ay laazimsadeen suufiyada iyo waxaa kale ay laasimsadeen inay ku gaabsadaa xaddu daruura waxii laabudda linafsi minhu waxii nafsada oo daruuri u yahay oo waxii laabuda ay ka maarmeyni ay ka ahaan kari nafsada waxay laazimsadeen ay kugaabsadeen xaddu daruura gurdada cunida malbas kuwaas waana waxyaalahaas oo shalin shamaanlaan kasoo hadleeni waay waxayna laazimsiyeen nafsadooda ay kulaazimiyeen hadal sheegaa kilat almanaam gurda yaraasho kilat atacaam ngur yaraasho tarku lkalaam laga tago ya waictizaalu lanaam dadka laga dheeraado arkaantii shalin aan ka hadleeni waay waxaa kale nafsadoodi laazimiye nimanka suufiyada sifaada lamahdiyi inay ku ay kusifoowaan iyo inay ka khaali ahaadaan sifaada oo la heedaariyey oo xunxun haddana nafsada waxaa kale laazimiyeen hadda macnihii riyaabaadkii macaanideed aan guda galoona maogtahay waxay kale laazimiyeen inaa ilaahay qalbiga markasta laga dhowro markasta qalbiga ay ku haayaan muraaqaba oo ilaahay qalbiga markasta oo qalbiga ay ka arkaan kaasay laazimiye marka muraakabada maxaa waaye waxa waaye adoonka nadaradiisi oo ilaahay asdayaay ay daa'im taal dhahaa iyo cilmigiisi asdaa'imo nafas kasto adoonka cilmigiisi inaas ku daa'imo neebsasha kasto ana allaha subxaanahu naadirun ilay inaas arkaayo muraakaba macnaheedi saas waaye kaasna waa kulaazimiye inaad dhahay nafsadooda wamuطalicun caleyh inaas arkaayo awqaadkana waxay laazimiyeen nafsadeeda inay kumaashiyayaan ilaahay dikrigiisa awqaadooda dhan lisaankoodi dikriga ilaahay ay kumaashiyaan iyo kasal in laga in laga tago cajzi laga tago bataala laga tago dhedheel oo macna lahayn sheeki maala yani waxaas laga tago ay kulaazimiyeen shaawaadka in laga tago ay nafsadooda kulaazimiyeen riyaadaadki macnaheeda waa inoo adi sharxoya xataa ana minhum waxaa kamid ahaa dhahay shaawaadka laga tagaayo waaye xataa qaarkoodi waxay gaadeen al ahay nin afartan sano joogyaal ahay oo nagaadi iyo wax ka badan iyo wax kale kayaab shawaas as as as jeclaahaa nafsadiis waa kareeba alaasar dhan waxaas as jecleysaa nafsada waa la dagaalama oo uljiyaatama waa ka diida alaasar dhan qalbiga leesrabaa hal timir camalaad shishkeeyaa malaa duwa camalaad qalbiga soo galaa afartankaa sano oo la dagaalama nafsada waa kacelihale waa kacelihale waa kacelihale taasay ka gaaraynas dhahay dad haddana waxaa kamid ahaayaas dhahay suufiyada dad oo meel duur iska degi meel oo keligiis sanayaal badan oo banbaxay kuleelka iyo khawooga roobka iyo barafka dhacaayo oo waxyaalaha shadaadka iyo shidada ilaa iyada duuladis iska gaaro saas isku sadaqaay dikriga ilaahay waxales isku mashquuliyaay naftigeeda i naftigeeda ay kamid tahay waxyaalaha oo riyaabaadka ay kamid tahay macnaha waxay u heedaal dhahay waxaas dhibaatadaasna la kulmaayo wax jiri camal ay latoo naqihaysaa oo bis waale ismacaasa ilaahay xariiri isla xariir leeyahay ismacaasa bis waxaas dhan ma arkaaya ba usiga marka shuyuukhda caarifiinta ee kama zuulin inay amraayaan muriidiintoodii shay yaalo oo nafsada lagu jibihaayo kasi inay e mubaashara ula kulmaan e shayaalkaas inay e mubaashareeyaan oo nafsada lagu jibihaayo oo bal lagu gawracayo nafsada ay amraayen al dhahay mashuukhda waayo dadkooda xertoodi saas inay amraayen makazuulin al dhahay mana kazuulin saas ay kacaadaye ay kacaal ay kacaadayee lahaayaan dadkaas saas la amraayo ilaa wixii samaynteeda as uu sahlanaado hataa waxyaeda qaraar macaan asuna kasi waxyaalaha oo adduunyada oo dadkoodi oo mawd ay ka dooraayan dadka qaarkiis waxyaalahaas oy kukalifaayeen muridiinta dadka qaarkiis di suub liraa inay dhintaan ay ka doora lahaayeen waxaa suubiya di liraa tarbiya waayo no mashaayika yani muridiintoodi waxyaalahaasay kutabraayeen oo nafsadooda dhalaa ah, ah, laweysiya kas saasay ahaayeen waxaa taasna ay ku xirantaa taha laasri sheekha os arkaaya waaye shuyuukhda oo rabbaniyiinta e waaweynsi ay arkaayaan waaye dadka muridiinta waxaa kamid ahaa lahay sheekh dad as amraayo irdaad sotuusaa lagaha sotuus sotuusaa lagaha irdaa jojor irdaa irid irid juuq sidi masaakiinta camal suubiyaa lagaha dad waxaa kamid ahaa lalahaa suuqda galla soo suurtuuq dad waxaa la amraayaa dhahay dadka oo fuqarada meelaha oo wasakda ah eh iyo shuqulyaalka hooseeya eh uu khidmeyaa la lehaa masalan muqsisha soo nadiifiyaa la lehaa talaamiida kale muqsisha soo nadiifiyaa la lehaa kaarka wasakda khashinka soo kuba la lehaa khashinka soo kuba la lehaa kas najaasaadka soo dhadhaqaa la lehaa wano halea adi kawa celi halea kawa celi kawa lagu mashquul ya tarbiya waay no nin sheekh yani riyaada riyaada su yahay ninkaas saas wa siyaasat dawaab dadna waxaa howlaa soo dhaamiya laleeyaha saacadda saacadda maseri lood isu dhaami jiriya laleeyahay sasa marka minhum haddana waxaa kamid a lahay mashaayikda waxaa muridiinta dad oo waxyaal oo hooseeyso xumbaarta ayaa jiraa oo suuqa ulana naqahaayo badeecad soo gadaaya laa kasti waxyaalaha oo nafsada ku adag dhan oo suubihayaa kamid ayaa dhahay ah waxaa kamid a ah dhahay xikaay ahaan oo mashhuudi mashaayikh waaweyn xagoodii qof oo oo dawlada xaggeeda mansab waaweyn ka wadeen oo qaar kamid a dhahay ama adoon yaad lahay nin sheekh weyn oo caarif bilahi weli weyn e inaad tasaaci oo talaamidiis aslaqdaskoon yaad lahay qofna dawlada xageedi mansab weyn aska haayaa kasi oo dadka oo kuwaada oo bakasha kuraayen waaye fardaa kuraayen kusocaayaan saas oo dadka oo laweynayhayaa isku jira oo culumada gadaashiis so ahaayeen kas adeegtayaalka gadaashiis so ahaayeen ninkaas nin weli weyn u imid inaa waaas dhahay inaa kuli waan waa xirtaa anakdo marka sheekh waxaas amriyaal dhahay eh, xerta wax usoo gadaal dhahay waxay iika rawaan suuqa uusoo iibiyaal dhahay so iyaal amraa adi naftaada soo qaad adoo socaal dhahay socodkeenaal dhahay waayel haddana ma haddana xaaja kala aloo socon suuq waxaa kala noo soo gad haddana uma ukraa haddana bacda ukraa ilaa ninkii iyo nafsadiisa ay kajabta de oy ka dhimato nafsadiis dhan dhimato markaasaa sheeka soo dhaweystay wuxuu naqdayaa lahay asxaabtiis khawaastoodas naqday kooda uu zuhdi badanaas naqday kooda uu suufnimo badan oo uu fadli badan uu qadar badan ayaas naqday e, waxaa sheekh salaan say maxamed ismaam macuud waxaa ladhahay e, mar baabsuufi adeegsada ala suuq maldheer meelahaas shingaaniya loo maraaya mda e, meelahaas masiga waxaasaa loo diray waa ken si naftiisas yacqubka soo maraayaan dhahay dadka dad anaaniya ku jiraan istacaayeen marka waa kenyan dhahay nak al dhahay rabi maa waa nak aaa waawaaya ninka tarbiyada sheekha mad dad sidoos ku tarbiyayano ninkaas iska arko kibir waxyaalahaas isla weynaash waxyaala oo nafsadiisa oo ku dilmayso oo ku jaweyso oo alaaniyadeeda hoos ku dhaqaaya ala amraa saase irshaad waa dadka ay ku hanuunihaayeen xikma weynaa ku jiraa marka hadda sheekha sheeka aan oo khasiijada hadda aan dhexgelayn waxaasku ku ishaali maqaamaadka yaqiinka iyo ahwaasha oo suufiyada oo kutubadooda aada ay u sharxeen qaar kamid e asku asku tilmaami doonaa waa arki doontiin arkaya maqaamaadka yaqiinka oo abyaadaan isku sheegaya hadda waxaa kamid eh tooba oo ilaahay laga laga ghaafil nafda laga tooba keeno wareecnimadaa kamid e la xalaal marto wax kasto oo ilaahay ku dhaweyhaynin laga xalaal marto wixii ilaahay kasoo heero laga zaahido in la sabro sawarka oo loo wado farad ilaahay laga sugo iyo sukuun taxta mawaalid alqadaa ilaahay qadahiisi aroor meelahay ku aroorayaan in lagu xasilonaado maqaamaatulyaqiinki waay mogtahay iyo fakri a kamid maqaamaatulyaqiinka fakri taasoo lawado ilaahay u deeq toonaado xaajada laiska tiro oo loo baado ilaahay keyrkiis loo baada laiska titiro fakirnimada saas waay iidana maqaamaad oo maqaamaatulyaqiinka shukrigaa kamid eh iidana macnaheedi waxaa lagu fisiri ilaahay galadiisi mar kasta la arko si daaim loo arko daacadiisna la daaimo daahirka iyo baatinkabe oo ilaahay nicmahii kushii ad u kaalmaysanin macaasidiisa ad u kaalmaysanin waxaa kamid a maqaamaat lyaqiin xusniga oo taasoo loo wado sina koofu lhajri walqilaa hajriga ad ka cabsatid iyo naceebka oo ilahay oo naceebtiisa ad ka oo ilaahay waxaan ahayn ad ka cabsanin warajaa kamid ah taasna ciidana loo wado irtiyaaxu lquluub liru'yati karami lmawla ilaahay karamkiisa la arko nafsada ay ku neebsato maca cadami unsin makrigii tacaala ilaahay dhagartiisii unsigeedii lala aado lala qabo kasi ilahay makrigiisa lawaheshanin macnaha taasi tiyaa loo wadaa rajahaa watawakul a kamida ah yaqiinka maqaamaadkiis isagana waxaa loo wadaa xarakada laga tago iyo maamulka laga tago watadbiig oo adoo ku kaaftoomaysid ilaahay latiifka ahaay khabiirka ahaay ogaashada as og ogyahay sheyaalka dhan sidii mayd camal ad unaqatid tawakulka macnaheeda waaye oo kafka dhakaayo hortiisa yaalo oo sisa gedgedihaayo kaasati tawakulkii macnihiisa kusheegaan iyada maqaam oo min maqaamaat lyaqiin waaye sheekh kulli waa tilmaami doonaa qaarkoodina masaaidis horeey waa kusoo marteen hadda macnaha waxaan rabaa hadaladaas dhan inaan duuduub ahaan oo warkoodi on uu baxo wixii hore aan himilihii oo hore aan ugu soo hadlin iyo hadda wixii kudhex jirno oo si fiican iyo tafasilan oo fikri fiican ay kal kala adkahaadatiin waxaa kamid a maqaamaadka oo yaqiinka rida obaadi ahaasho taas waxaa loo wadaa qalbiga oo farxa la dhahaa xukunka ilaahay qaraarkiisa isku farxo marka marka maqaamaadkan hadda aan soo sheegni as dhahaa sheeka ahalkeedi waxawaay as dhahay wa wax kuwa ilaahay oo kuwa aqoonsadeen waaye sifaada oo hunhun seelo khaali ahaa ay aqoonsadeen ilaa ay ka daahir naqdaan ilaahay tawfiiqdiis sifaadaas hunhun ay ka daahir naqdaan sidaasoo kale waxay aqoonsadeen dadka maqaamaadkaadka soo sheegna ahalkeeda waxaa kale ay aqoonsadeen sifaada oo oo fi fiican akhlaaq fiican si lou sifow lahaa cilmigiisa ay abarteen ilaa ay u sifoowaan oo saasi ay ka naqdaan mm, oo ilaahayna uu shukriyaan wixiis ilaahay uu galad sheegsatay oo ilaahay uu galad sheegtay qaala waxaa sira ilaahe id hadaa makis hanuuni walowlaa fadl llahi calaykum waraxmatuhu ma zakaa minkum min axadin abadan eh, axad oo idinka naga mid mide eh, qalbigiisa madhahir naqalahayn ilaahay fadligiisa isku naqli waayo manaa aad ku gaarteen haddana waxaa kale ay aqoonsaneen dadka maqaamaadkan oo soo sheegin kusifooway cilm alkhawaatir khawaatirta cilmigeedi cilmi alaxwaal iyo cilmi alaxwaalna way aqoonsadeen axwaasha waxaa kamid ah eh, eh, badi waasoo waa kusoo mamarteen xikaayaadka qaarkoodi axwaasha waa kusoo dhex marteen waxaa kamid eh maxabada shooka qaarkoodi meelaheedi waa kusoo xusni haybada unsiga ilaahay la waheshto axwaal waa waxaa dhan xayaa sariig ilaahay laga sariigto qurbi iyo dhawaasho itisaal iyo waxyaalahaas waaye wlxuduur wاsakr musaamid oo khamrada muxubiga lagu musaawo wdooq wsharaab kuli axwaal waay waxyaalahaas khutu suufiya badi waa ku aragtiin qabdi iyo basti wax lirana waa jiraa fanaa oo nafsada iyadona dhamaato bakaa ay baaqi ahaato kuli waxawaay axwaala dhahaa kuwaanayki wiin on shee o xikaaya aan soo marnay wixii ashcaar oo sheekha lahaay aan soo marnay bacdigeedii adagu warayaalkan waa kusoo marteen waa kusoo marteen marka dadka oo maqaamaadka usahab dad waxaa dhan aqoon oo ulah waayaal dhahay mm. waxa oo ila iyaga ay kasinaa ilaahay as bari oo culumta kiisa gariibka ah eh, asraabtakeeda cajaaibteedaas ilaahay yani as as bari yaal dhahay macaarifta jawaahirteedi xikmayaalka yaakuudyaalkeedi ilaahay as bari dadkan qulubtooda ilaahay anwaar mushaadatajamaalkiisi oy arkaayaan anwaarte anwaarteeda ilaahay quluubtoodi ku nuuriyey wakashafa lahum lkitaa dawoolka dhan waa looga qaaday fankasasha lahum waxaa ufeelmi dadka oo maqaamaadka iskale min alcaalami alculwiy wuxuu caalamka kore iyo caalamka hooseeyo ciifigii oo yani kulli waa loo feeday min cilmi alxaal oo xaalada cilmigeedi ma cilmu lmaadi cilmu lma'aal kuli wa wa waa loo feeday marka wixii oo ik banaanaay inay sheegaan waa sheegeen waa sheegeen oo ilaahay culmi reebkiisa culumteedi kamid e eh, waa ku dhawaaqeen wixii oo inuu dhawaaqa banaan yahay kasti aakhiradana way arkeen iyaananay ku arkeen naciimteedi waa arkeen cadaabteedi waa arkeen sawaabteed ciqaabteedi waa arkeen cilmigii weynaay oo maqsuudkii uu muhiimsanaay ahaayn waa aqoonsadeen waa cilmu billah ilaahay la ogaado tacaala iyo asmaadiis iyo sifaatkiis cilmu mushaahada la ogaado mushaahada iyo ciyaan oo la ogaana cilmi nadri iyo istidlaal daliil oo keensaay ma ahaa cilmi oo ciyaanan ahaan ay ku ogaadeen cilmu billah iyo asmaadiis iyo sifaatkiis cilmu mushaahada iyo ciyaan ay ku ogaadeen aan dhahay ilaahay wiis doonay oo asaaraas ufeeriy dadkaas culama lxaqiiqa lagu magacaawaa culamaa lbatina waa waa la yihahdaa waxi ilaahay asbari ahaan oo xaqaa'iqa bawadi bawadin lumuur umuurta baadiyaalkeeda xaqaa'iqdiis asbar bari ahaan aa loo dhaha culamaa lxaqiiqana waa la dhahaa culamaa lbatina waa la waa la dhahaa marka culamaa waa cilm wacalama culamaa daca quluubahum asraaran as yeelay oo kul masuul lo masuul oo dhoorsan yahay wataqaawum cas waraabi ilahay usal wasli liraaci lhawa aska waraabiye cishqiga khamradeeda xaggeeda aska waraabiyey xuushooday siibtay khamradaas markaasay sagraameen markay caween waxay ku ay ku wareereen meelaha bahgooya eh waa isqarariyeen ilahay jaceylkiis waa isku qarariyeen marka saasay noqdeen wafaadat calayhim min faydi fadlihi lcaziim waxyaalaha kusoo shubantay axwaale oo waaweyn aa kusoo aa kusoo shubantay ilaahay xaggiisii oo mawaahib oo cataaya waaweyn oo ilahay xaggiis aadaa kusoo shubantay marka hadda shicirkaaya mahizoyan usoo naqayena waaxrir kugub aas dhahay binaari lxusni kugub tiraayada naarteedi asjaara kubtihi kubtigiisi geerihiisi yani yani kugub naar lxusni kugub sukmi qalbiga kiisi xun ashjaartiisi naar lxusni kugub wafi sayni caynin kula wafi sayni caynin isha daadkeedina asdhahay kula awsaaqi qalbiga awsaaqdiis dhan iksili ku dhak ilinta ku dhak qalbiga awsaaqdiis dhan wadayib ku isdoomi biwardi wardi fida wardiga fidiisi ku isdoomi wajcalhu kayaal qalbiga saalixan lisuknaa ko usuubado lisuknaa araadin dhul yaalo inaa dago oo minhu daabad oo oo oo agi oo minhu xaggiisa aado oo daabad dayb naqati waajbul iyo jabal yaalo jamcu jabal jamcu jabal waayo ko usuubada ahaa yani kayaal wajcalhu kayaal saalixan kay ko usuubada lisuknaa araadin oo minhu min alqalbi aadi ko usuubada kayaal wajcalu ka yeel saalixan ko usubado bisuknaa abaadin oo minhu xaggiisi dhaabad waasbuli fa yuuxii ila alasraari fa yuuxii wawaxyuhaa ila alasraari sirta ka naxli naxli oo kale rabuhaa rabbigeeda uwaxyuhaa fa yuuxii rabuhaa ila alasraari as uwaxyuhaa ka naxli sidii shimbir as as as as uwaxyuhaa an itakidii minhaa buyuutan ka yeelo bixaluli deg ti oo santi oo loo safeey kabacdi ilaah isu waxyooha guriga iso siishibat isku waxyoodi camal wayuuxi wa waxyooha adane bistuxbiljuhdi e, e, deekda ilaahay oga e, daruurteedas waxyooha min faydi fadlihi fadligiis ilaahay daadi daadeedi xageedi as waxyooha biwa bini hayfin hayfin biwa biwa bini hayfin biwa bini hayfin min raxmatihi dali macnaha waxaas uwaxyooha waxaas lehaa isdali da biwa bini hayfi lgood gargaarka roobkeeda kiisi weyn ku da oo min raxmatihi naxariisteeda ah ku da as lehaa qalbigaas waxaase ku da-a marki ilaahay saxbuljuud as uwaxyoodo ya aswiraa eh, naxariisteeda roobka eh, iyo eh, gargaarkeega roobkiis xaggeeda oo naxariisteeda xagkiis ahaade kuda fa yuxyii biha alxayaa roobkaas ku da-aaya qalbiga waxaas nooleha shicaaban gololyaalo waanjudan meelyaal ka koreeyo wa ardan asnooleha dhul wayajdi kula caynin yujri waxaas dureerihaa kula caynin wamanhali meel kas il il kasto iyo meel kasta la waraabo as dureerihaa biyo badan asku dureerihaa roobkaasi ku da-aayo wayumbitu asjaar lmacaarifi asjaar lmacaarif qalbi ku dhisaa asku dhalihaa muuxiyan ilayha uso waxyowhaayo bizaki waxaas leeyaha ixmali waxaa loo waxyowhaa ala dhaha ixmali bizaki tamrika tayibi tamrabaadi oo oo ayibka ahaay kiisi dhahirsan humbaarso fayuzuru anwaaran markaasay fiid yaala so wax baxaayaan lawaamica barkihaa fayuzhiru anwaar lawaamicu barkihaa ilaa eedi kiisi ifaaye oo abaat iftay likuli lkowni culwin waasfuli may koray may koonka dhan culwigiis sufligiisba aftini a waa arkaa kashfiyaas ku arkaa bimasbaci qalbin as arkaa fi zujaajati sadrihi aad xawadkiisi dhalada ku jirto bimishkaatihi oo dhaakadeedi ahaatay mishkaati lqalbi min zayti takwa mush oo ku ifaayo zaydka takwada xaggiisa ku ifaayo waismir waxaas furaas murabixihaa kuukol koof koof kuukiisi shay oo simaarta kamid a waay fi rawdati ridaa raadi aashadadooda waa kana maqaamaadkii anisheeya baadigeedi waay kuan qoofka iridaha iyo waijaasi ikhlaasin ikhlaaska ijaazkiisa umuurihiisa bixi ah ijaazkana nooc min altimaan waay wa tiini tawakuli tawakulka tiinkiisa tawakulka usina mahamaadkaas ku jira wa artaa bixubin ahwaashi waay kuwaan xubiga kiisi oo timaartiisa jamcu ratab waay kad janadaha oo asmurihiisa soo bixi ah kad janadaha oo guratay yadul hawaa cishqiga gacanteedi wa anaa bisho ashwaakin iyo shookyaalka cinab yaalkeedi as kumura bixi ah oo bihalqalb mumtil oo qalbiga buuxo shooqaasoo qalbiga buuxo warumaani ijlaalin iyo weyneynta rumaankeedi asoo murbiha watufaaxi heebatin heebada tufaaxeedas murheedis ordayaa wamawsil xayaa sariga ahwaashi waa kuwaan sariga mooskeedas murihiis ordayaa mubdi rajaa safarjadi safarjadka rajaheedin waa soo daahiri ha jinaanu jinaad jinaanu janaanu jinaanin janaanu jinaanin caarif jinaanu janaanin caarifin yani kalbi oo caarif e janayaalkiis bima caarifin ku caarif macrifayaal oo janaaha waaadka go aad gotay min janaaha timaarteeda xaggeeda kulu daanin muda wax kasta oo dhow oo soo oo soo dhaaraacayo fayaa darfa qalbin qalbiga ishiisiyo cish biru'yaaka ru'yada aad arkeysid ku noolaa darfata halkoo cilbidhas wayaa nafsahu nafsadiisiyo qalbiga nafsadiisiyo axlaa nafiisin lahu kuli kan uu nafiis oo macaan badan uu qaaliga ah un wayaa tiiba ceeshi naacimin diib ceeshkii naacibka ahaaye kiisi fiicnaayo ya man ra-aakan ku arko lam yara ma arko caysha ayri lam yara cayshan cayshan miya lam yura amasiyahay mala arko cayshun gayra cayshin munakalin ha lam yura mano ايش او منكل او معناه او دب بدن واي معناه وما ذاقك الحاكي kan oo adiga ku ku sheegooyo kan ku sheegooyo maku dhadhaminin waxyaalaha hadda yani oo axwaashan iyo maqaamaadkan oskasoo sheeki saa isku wadaa s waa ka xikaayo hooyaan oo maku dhadhaminin as hooya ahalkeedi ma aha kan ku sheegooyo mana uririn o ra-aa mana arkin walaakin biakbaari saduuqi lmucadali nin oo run badan oo caadil akhbaartiisi yaa isku sheegoya waa isku xikaayahoya waa asiga soo dhadhamiye ahwaashan ma ahaa oo timaarta isku shabaayna usiga hadda ufayliyu xaalinan aha yaad dhahay ufayli waxaa la dhahaa ninkii waliima usoo laga wacin gelaaya la dhahaa no ufayli xaal nin xaaladiis oo kufeeli ku ahay maanaha wa anig oon gaarin anka wawara mooya waayo yani inkasti kufeeli xaalin xaalayaal oo aniga ahl ahlkeeda ahaen aan kufeeli kufeeligiisa ahay nin oo gaarin oo wa oo gaari camal uu sheeki haaya camal ayaas dhahay xaal on gaarin nin oo gaari camal uu sheeki ayaas dhahay fi zarii fuduulihi ahaaday zari waxaa dhahaa kiis oo xakiran fadulkiis fadulnimadiis oo hoosay fiigeedi aan ahaadi asna hakaa fadla xaali lawliyaaya sheegay bitadafuli isagoo akhlaaqo ilmaa camal isticmaalaayo as ku sheegi xaali lawliyaa fadligooda as shee sheegay tufayliyu xaalin fi zariyi fuduulihi aan ahaadi fuduulnimadiisii oo hooseysay fiigiisi ahaadi aan ahaadi asdhahay oo hakaa waxaa sheegay asdhahay tufayligaas fadla xaali lawliyaa awliyada axwaashoodas sheekeeyey sheekeyey bitatafuli usugo oo ilmaa akhlaaqoodi camal kusifooy waqultu fi dalika almacnaa fi ukra adani qasida kalaan ku sheegay asdhaay waa kabaxeyna kay a kii camal le waay warka wacabdulhawaa asdhahay cishqiga adoonkiisi yamtaaju waa ka soomaa min cabdi rabbihi ka soomaa rabbigiis adoon ki oo adoon rabbigiis adoon u ahaay waa ka soocan yahay ninka hawadiisina adoonka u yahay nafsada hawadeedi ninka adoonka u he eh, waa kasoocaya ninka rabbigiis adoonka eh ladaa shahwatin shahwada agteedi oo cinda sidmi baliyatin markii beled oo ku dhacdo agteedi ay kala soomayanas dhahay bikiru lbalaa beleda kaheysoo degdegtay ya yabdu min atibri xusnuhu dahabkaas kasoo daahira wanaagii wayabdu nuxaasu naxsine fi kuli mihnatin mihna kastana asdhaay naxsiga nuxaaskiisa kasoo daahira asdhaay oo khalaa min xulaa qoomin wayabdu nuxaasu naxsi fi kuli mihnatin mihna kasto fiigiis asku daahiraa fakir lhawaa balaa balada keedi oo waktigiis intii la gaalin oo kusoo degdegti yabdu waa ka daahira min min atibri xusnuhu tibriga as kasoo daahira wanaagiis sidaab camal asnaqaa ninka la ibtilehaayo hadis ku sabraayo markas sidii oo dahabka oo dabka waxa iska oo ifle isu zaaida zaaidaayo nuur iyo wanaag ninkaan oo balaayada ku sabraayo sidina yani sidaas oo kale le camal le waaye wayabdu nuxaasu naxsi fi kuli muhlatin mixna kasto nuxaasu naxsi kasoo daahira astahay khalaa oo kashaali ahaadi min hulaa qoomi kan nuxaasu naxsi ka daahira waxawaay kan kashaali ahaadi qoob biladoodi oo kiraamin susuba oo tadaracu oo abuurbereed ka dhigteen duruuc aridaa raadi aashir duruucdeedi yani biladahooda kashaali ahaadi kiisi duxaasu nas ma maar camal waayaa dhahay aso daahira nuux mixnada saas waay kan hore wa waay kan oo dadka oo kusabraay kan kan oo kan oo kusabreyni waaye oo kusii xumaahayo beleda oo makasti oo jazac iyo waxaasay ula imaahay marki oo musiibada ku dhacdo kan oo kakaali nakdi waayo kaas oo nuxaasu nasi camal usoo daahiraayo min xulaa qoomin kiraamin oo tadarado duruuca ridaa oo yani ambur bereedka oo labisteen raadi ashir sabarka ambur bereedka fi kuli shidatin bisteen kuwaasay biladooda ka khaali ahaada oo walaa ku kulmeen dacaana nafsi fii macraki lhawa oo la kulmeen nafsada durideedi fii macraki lhawa hawada macrageedi dagaalkeedi oo ula kulmeen nafsada eh, mudideedi oo waran waxaas mudo oo ula kulmeen waraawarax aw caraaween waqad argo igo oo okoneeyeen mawaadi asinati asinadii warmahi oo la riday oso fuleen soo okoneeyeen oo cadawga dhiigiis kusoo okoneeyeen manaa saas waay oo dadkaasi waxaas ay kusifooween khaali ahaadi kiisi naxsu naxsiyas kudaahira waay mixnada agteedi sidii maarta camalaas aslaqahaa kana sidii daabka camalaas naqaa daabka waa kusii fiicnaa mogtaa dhibaatada kasi saaxib lamzida macna oo timaada loo yamusu mubaaricun min annaari lamaktura linubaari sila nabiga dhibaatooyinkiisa oo badan markii soo sheegay kabacdi taasa as xikmad ahaan ugu soo lifaaa tashbiih dhimni camal walaa wasaaqu wa way way qumiyeen jihaad jidi dadaal fardaheedi dadaalka fardaheed ay kumiyeen cinda ishtiyaaqihim markay ilahay kulankiisa ay uhilooween waarkow lahaa waa raaraaciyeen naxw alculaa meelaha ka koreey maqaamaadka koreey jihadeedi lilacinati xakamaha ay udibciyeen samo way kor naqdeen dadkaas oon soo sheegnay fajtalo waxay arkeen bida almacaali yani maqaamaadka kor koreeyo kuwiisi qoraxda badnay iyo ibnihiisi qoraxda badnaaya arkeen cawaaliyan ahin ku korayaan bibida lcawaali ay ku arkeen cawaalida suyuufta yani oo ku koray cawaalida fi kusuuri lcaliyati ahaadeen samo waa kor naqdeen fajtalo bida macaali macaalida biidkeedi ay arkeen cawaaliyan ayhiin yihiin bibid ah, bibidi lcawaali ay ku arkeen fi lqusuur alcaliyati ahaadeen bid alcawaalid lamaad waaye gabdhaha aada u quraxa badan oo cadcad maqaamaatu qoomin waxaa hadda soo sheegna qoom maqaamaadkooda waa atcabu nafsa oo nafsada ku daaliyeen fi sura dheelmashaalka fa adxoo waxay ahaadeen muluuka dahri zamanka mulugooda ahaayeen fooqa asir siradita korkooday ahaadeen bidullin dulli uniil lciza ciziga dulli oy isduleeyeen aluu gaarsiiyey waljuudana noogana oy noogeen waxaa luu gaarsiiyey raaxatan wafakrin fakirnimadii waxaa luu gaarsiiyey hinan deeqtoonaash oo qalbi ay ka deeqtoon walxusnina tiraayadii oo kusoo sabreen kula masaratin aluu gaarsiiyey wafi bilceeshin biljuuci gaajadii ay soo gaajeedeen diib ceesh ceesh wanaagsanaa luu gaarsiiyey uma bizamaa oonkiisoo oomeene waxaa lu gaabsiyey sharaabaku uusin kuusayaalo sharaabkooda oo khaaliyaatin oo khaali haniyatin oo bogeysi leh bijanaati waslin fiigeeda waxaa dhan lagu gaarsiiyey wasliga janaadkiisa fi rayaadi macaarifin lahum dul ila macaarifta rayaadkeeda fiigeeda ahaadi janaad wasligaas oo fi rayaadi macaarifin ah lahum ig dul ilad waxaa loo soo dhaaraay minhaa janaati xaggeedi khutuufun anab yaalo oo tadalat soo soo soo soo raaracday jano min janaaha waa ay kagurbisteen timaarteedi zaakiyan oo zaaki yahay oo timaar aad ufiican yahay laa yaduuqu ma dhadhamiyo timaartaas min alkhalqi ilaa kuna nafsin zakiy nafsi kasto oo zaki naqato oo dhahirsanti tasaamat can dunya oo addunyana kakor naqati nay dhadhami karaan wamaatad oo ka dhimati can hawa hawada xaggeedi ka dhimati waqad salaa fi mawtiha mawdkeedina nuud oo dhakay ma dabcanta ilinta ka baxaayo biyaheeda oo dakay dadkaasay ti ayaa ayaa adadami karaan wasalad calayha oo ku dugteen saalixaatu ficaaliha ficiliyaalkeedi oo susuubanaay asalaatuljanaazadii oo ku dugteen dadkaas le ayaa dhadami karaan waqad finad oonan uu kafinay fi bi fi bibi atwaabi tawbati tawbada toobkeedi oo cadaay kafin kafin loo yeelay washiinad calaa luu qaaday calaa nacshin ticaashi noolashada nacshigeedi ila lbaqa ilaa daari lbaqa loo qaaday bikabrin oo qamuul ah eh, oo shuka fi ardi gurbatin luu dhanbalay dhul oo gariib ay ku noqohayaan waqawamahaa fi lbacthi waxaa soo soo kicihaa asdhaay dadkaas markii bacthii la gaaro ya baacisu caqliha caqligeeda kiisoo bixiyahay waxaasabahaa fi waa ula xisaabtamaa fi kuli midqaala darad qur-aanka qadarkeeda kasto oo oo camal ay suursatay walzamaha waxaas laazimihaa tamshi socohayso siraata istiqaamati waxaas laazimihaa siraadka istiqaamada daqiiqan oo usoo daqiiq yahay siraadkaas oo kaxadi seef seefka oo oo yani caaradeedi camal ay tahay in canhu zalati hadik oy kasin barahooto hawad joofa naari lhajri hajriga naartiisi ay joofkeeday kuhoowey walbudi naarta naarulbudi joofkeeday kuhoowey walqilan ceebta joofkeeday ku wain sabatat manaa in canhu zalati hadii oo siraad listiqaamada ay kasin madaxdo ay kasoo leexato ay kasoo sin marahooto hawad waxay ku kuhoowahe ya jawfa naari lhajri hajriga iyo bucdiga iyo qila nacaybka iyo dheeraashada iyo hajriga yani naartooda joofkiisay kuhoowahe wain sabatad hadii sugnaatana saarad waxay ku kusocohe bijanaati waslatin xariirka janaadkeedi wanaalad way gaaday haddii kusugnaato silaabka korkiisa waa gaadhay munaa ayayna dunida wasacaadaat kulaha waa gaadhay fayaa sacda nafsi nafs dhoroowideeda la yaawa hadakad oo giyootay oo gaartay maatamanaty waxay zuuleysay ilaahi ilaahw tafadal bilcataa siis mudan oo tafadal wakshifi lkidaa daboolka naga qaad wakulu lkhataayaa fakfir dambi dhan noo dhaaf wamuna bijanad noo gala sheeg wasali calaa khayri lanaami usali naxriiso makhluuq nabi u khayr badnaa iyo aalkiisa iyo asxaabtiisa walxamdulilahi amaadle tamat khasiidada alaasay ku dhamaatay qultu waxaan aayaas dhahay sheekha wahadihi laaqwaal aquluhaa bigayri afcaal akwaashaan dhahoy waxaan dhahoya ficilkiis aloo la imaaninaas kamaa qaala bacd rijaal ma yati dikru qariiban sidii rijaasha qaarkoodii ay soo dhaheen wixii noo imaan doona xuskoodi astakfir llah min hadihi alxaal xaalkan aan ka istigfaarsaha min kuli xaalin aan ka istigfaarsahaa waxa oo manaha aan sheego aniin aan sameyhaynin maqaamaati waa kahadli sita waa soo sheeg dadk dadka orgaanansiyi waa sheeg laakin anigii ficilkeedi mahaye waay marka kaas istigfaar suya xaaladan iyo xaalkas dambe waas'alu tawfiq lisaalix lacmaal wxusnu katim cinda muntaha alajaal hadal kalena meel kale waxaa isku dhahaa si sheekh usoo hadal nafri e eh. waxaa silaha ya iclam ya aki anani laa aslixu an akuna kadima likadimi haulaa saada dadka waaweyn aan soo sheegay inaan khadim unaqmo haadimkooda inaan khaadim unahdo ya ma usuu badi ad dhahaa sheekh yaaficigaad aha oo kitaabka leh walaa saxad min alcaan atawba alati hiya awl maqaamaati saalikiin hataa toobada toobadii oo maqaamka oo saalixiin saalikiinta oo uhoreysi maqaamka me uhorey toobaba mataahay maqaamka koowaad waayo hataa asdhaani magaarin asdhaay mi ansaxin asdhahay toobadaas qof hataa dhig ansixinaas dhahay laakin waxaa sheeg sheegaas dhahay ika i tareekhodoodi iyo wixii aniga oo wamaa anaa ilayhi jeceelka ukawa ik waxa sheegaa likoni ahli lishtigaali billah waxay ahaadeen dad ilaahood isku shugli iyo arbaab lmawaahib asxaab lmawaahib ilahay msismadiis asxaabteeda e, e ay ahaadeen falidalika saas darteedi kana irtiyaaxi ilaa dikrihim marka anigaas dhaa xuskoodi waa ku neebsaa ma ani ani aniga maca dalika as dhaa aniga waa jeclaaya mutaki dadka ilahay ka cabsaayo dhan waa jeclaaya as dhahay iyo dadka oo culumta maxmuudada cala waa jeclayahay as dadka oo eh, kulli waa jeclaaya as dhahay laakin qalbigee waxaan ka dareema as socnaan iyo khasisid daaifada oo sufiin aan kukhafisaay aan ka dareemaas taasa yani taasaa waay inaan dadka cadowga ah sufi inaan naco as dahay dadka jeclna inaan jeclaado marka wacallaljumla hadalka din soo koowaas dhahay oo sufiyada waaweyn husaay as dhahay jeceel ahaan waaye oo ictiqaad iyo ictiqaad aan ictiqaadihaayo waaye iyo xuskoodii aan macaansahayo waaye akhbaartoodii oon sheegaayo aan kuraaxaysaayo waaye taasoo kasoo ifayso nacmaan alaxiba naliraa caasuwa in galaba ay kasoo ifayso marka hada kaanaas kusoo khatima waxaas leeha ah, ihi axaadiisa nucmaana wasaakinahu ina alxadiida can axbaabi ismaarun astanshiqu riixa ankun kulama nafaxat min naxwi ardikum lakbaa min antaaru ihi manaa iwat waay manaha axaadiisa nacmaan meesha nacmaan la yihaha sheekadeeda iyo dadka degan maxaa yeelay in alaxaadiisa an ilaxmaabi laga sheekeyay dadka la jecel yahay aas dhahay ismaarun waaye yani shuul cawadii kaluga dhafraayna bashaal camal laga dhigahayo waay as dhahay waxaas yahay as dhahay wehel oo weheshaayo on macaansaayo astanshiqu riha cankum xaggiina as daweeshan ka carfihaa kul markii soo ay soo carafto min linaxwi ardikumuna bao mitaal daweesh oo isgoomeysa markii agtiina ay kasoo dhifato ya eh, anigana me meha riixdaasa riixdiya xagiyan ka carfihaa isleha ee akhbaartooda ihaaya anigana ilaahay ninkiis yani dadkaan camal mabanahkane yani akhbaartooda sheegsheegdeedi sawaabkeeda ilahay managa hadiyo insha allah ictiqaadka yani wanaageedina insha allah aan wadano taasaan ku moodeynaa wallahu aclam